alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm wbaaraka عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbihi aجmaciin subxaanaka laa cilma lana ila ma clamtana inaka anta اlcaliim اlxakiim allahuma climna ma yanfacna wanfacna bima clamtana wzidna cilma whuda ama bacd ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa kulankan inuu ka dhigo kulan barakaysan ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa kusoo dejiyo waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryeen carabkii qalbigii kusugo kelimada xaqa ah ilaahina subxaanahu tacaala qalbigiina dhegihiina u furo nagana dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana ulaaika aladiina hadaahum allah wa ulaaika hum ulul albaab intaa kadib sida walaalkii uu sheegay kelimadda waxay ku saabsan tahay maalmaha bisha dilxija ama bisha xajka fadligooda iyo sidaan uga faa'iideysan karno hadalkaadan waxaan insha allahu tacaala u qaybinaynaa insha allah kow inaan ka hadalno maalmahan fadligooda Eh, sida kitaabka iyo sunnada ilaahay subxaanahu wa watacaala eh, noogu sheegay eh, rasuulkiisu calayhi salaatu salaam noogu caddeeyey kadibna waxaan in insha allahu tacaala ka hadli doonaa masaa-il dhowr ah oo ku saabsan sida aan uga faa'iideysan karno insha allahu tacaala maalmahaas awalan maalmaha aan ka hadlayno waa maalmaha u horeeya tobanka cisho ugu horeysa bisha sanadka islaamka bilaha islaamka u dambeysa sanadka labayo toban bilood hadduu yahay ay u horeyso bisha muxaram waxaa u dambeysa bisha dilxija oo sanadkii uu ku dhammaadaa sanadka islaamka taariikhdiisu bishii ku dhammaanaysay weeye waa bishii labiyo tobnaad waana bisha dilxija dilxija waxay ku noqotanaa dee waxa weeye waa waqtigii xajka la gudanayay oo ka mid ah rukun arkaanta islaamka ee shanta ah ka mid ah bisha dilxija ayaa la gutaa oo waxaan ognahay haddaba in xujaydii ay ku qulqulayso goobihii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray inay usoo xajiyaan oo ay ugu horeyso beytullaahi alxaraam ama gurigii ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ah masjidka weyn masjid alxaraam ama masjid alkacba masjidka kacbadii ay ku taalo marka gurigaas ilaahay subxaanahu wa tacaala Eh, in loo xajiyo bishan ayuu ilaahay subxaanahu watacaala amray marka sidaasay magacaasna ku mutaysatay tobanka ayaamood oo horeeyana waa ayaamaha ugu fadliga badan ayaamaha ugu fadli badan waktigii xajkana lagu jiro eh, sidoo kale bishaas waxay ka mid tahay ashhurul xuro ashhurulxurum afarta bilood oo ashhurulxaraamka la yidhaahdo ama bilaha xurmaysan ee shawaali dilqacda iyo dilxija oo isku xiga iyo rajab oo gooni ah marka dhinacaasna bishaanu sidaasay bilaha uga mid tahay bilaha ashhurulxurumka ah sidoo kalena waa waqtigii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u xadiday oo u go-iyey in la xajiyo oo ilaahay qur-aanka kariimka uu ku yidhi alxaju ashhuru macluumaat xaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafata walaa fusuqa walaa jidaala fi lxaj ashhuru macluumaadkaas bilaha la yaqaano ee cad ee ilaahay cayimay oo bilaha xajka ah waa bilaha xajka la xiran karo bilaha xajka qofku uu gunti karo oo niyeysan karo inuu xajkii aado waa bisha shawaal iyo bisha dilqicda ee hadda maanta dhammaadka ah iyo tobanka cisho u horeeya bisha dilxij ee berri aan saa dambe bilaabanahay ashhuru macluumaat marka saasuu ilaahay u yidhi bilaha xajka maalmahan tobanka cisho ee bishan ka mid ah ee uguna fadliga badan qur-aanka kariimka ah ilaahay subxaanahu watacaala uu ku xusay axaadiista nebigana calayhi salaatu salaam way ku soo arooreen iyagoo cad fadliga ay leeyihiin maalmahan tobanka ah ee aan ka hadlayno ee bisha dilxija u horeeya tobanka cisho ugu horeysa ilaahay subxaanahu watacaalaa xajka markuu ka hadlayay suuraة الxaj وأdin fi الnaasi bاlxaji yaأtuuka rijaalا وعalى kuli daamiri yaأtiina min kuli faji camiiq liyashhaduu manaafica lahum liyashhaduu manaafica lahum wayadkuruu sma allahi fii ayaami macluumaat ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyay dadka ugu yeer xajka nebi ibraahim calayh salaam ayuu ilaahay la hadlayay dadka ugu yeer xajka ay yimaadaan oo ha u soo xajiyaan bayt alxaraam eh, si ay u helaan oo ay uga faa'iidaystaan manaafic badan oo naftooda iyo noloshooda wax taraysa manaafic badan bay xajka ka helayaan buu leeyay ilaahi subxaanahu wa tacaala manaaficdaasoo isugu jirtaa manfaco adduun iyo manfaco aakhiro labadaba manfaco adduun oo dee qofku ama tijaara hadduu wato ama safarta uu ka faa'iidaysto ama dhulbarasho ay noqoto dad barasho ay noqoto waxyaalo badan uu ka faa'iidaystaa xagga aakhiradiisana uu ka faa'iidaysanayo dembi dhaaf iyo ajar badan iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala fariidadiisii xajka ayd guto beytkii ilaahay inuu ku dawaafo ajar badanna uu ka shaqaysanaya aakhira marka manfaco badan oo adduun iyo aakhiraba isugu jirta ayaa ugu jirta buu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala kow midda labaadna wayadkuru sma allahi fii ayaami macluumaat ayaamo kooban oo cayiman oo xadidan oo calaamadsanna inay ilaahay xusaan ayaamahaas waxay culimmadu ku fasireen isku waafaqay inay tahay ayaamaha dilxija tobanka cisho oo inay tahay sidaas oo kale ilaahi subxana wa tacaala waan ku dhaartay waalfajri walayaalin cashrin waalshafci waalwatr ilaahi subxaanahu wa tacala u ku dhaartay walfajriga fajarku ku dhaartay walayaalin cashrin ku dhaartay tobanka habeen waxay dhaheen waa tobanka habeeniyo maalmahooda ee dilxija saasay ibn cabaas iyo culimmadii kaleto ka dambeysay ee taabiciinta ay ku fasireen maalmahaas ilaahay ku dhaaranayaa ee fadliga badan ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisa waxyaalaha waaweyn buu ku dhaartaa samaduu ku dhaartaa cerkuu ku dhaartaa dhulkuu ku dhaartaa khalqigiisa waxyaalaha weyn habeenka maalinta bilaha waxyaalo ka mid a marka maalmahaas waa maalmaha tobanka ah ee bisha dilxija iyadana sidaasay culimada isku waafaqsiye marka maalmo qur-aankiina ku xusan dikri ilaahay u saaxiib ah manfaco iyo khayr iyo wanaag u saaxiib ah weeye hadduu qofku xajki joogo iyo haddii uu ka maqan yahay labadaba waxay ku kala duwan yihiin xaajigu haddii wuxuu joogaa sharafu lmakaani wazamaan wuxuu isku darsanayaa sharaftii goobta uu joogo iyo sharaftii maalmaha la joogo qofka aan xaajiga ahayn oo muslimka ahna meel kastuu joogo gurigiisii xataa adduunka meeshuu ka joogona isagu sharafulmakaankii ma joogo makaankii goobtii laakiin wuxuu la wadaagaa xujayda sharafu zamaan waqtigii sharaftiisii buu la wadaagaa oo isaguna ka faa'iidaysan karaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala saasuu dadka mu'miniinta ah haddayan xataa xajkii tegin u yeelay maalmahaas cibaadooyin ay uga faa'iidaysan karaan oo fadligeeda ayan ka qadin haddii ay ka qadeen inay kacbadii ku dawaafaan oo carafo ay tagaan oo musdelifo seexdaan oo mina ayaamaha tashriiqa joogaan waxaa ilaahay ugu bedelay isla maalmahaas iyagoo gurigooda jooga inay fadligii kasban karaan intii dadaalkooda u gaaro marka waa qof walba iyo dadaalkiis waa qof walba iyo camalkiis waxaa laga yaabaa qof bannaanka joogaa inuu ka ajarbato mid jooga goobti waayo marna de goobtu waa goob wanaagsan laakiin haddaan qofka jooga uyan camal wanaagsan la iman goobtu keligeed waxtaba waxba ku tari mayso goobta joogitaanka waa in la fahmo arrinkaas goobta wanaagsan goobta wanaagsani qofku haddaanu camal wanaagsanayn goobta keligeed waxba tari mayso waxba siin mayso qof wanaagsani inuu dhalay qofkana keligeed wax u tari mayso haddaanu isagu wanaagsanayn dhinaca kalena waa sidoo kale qofku hadduuyan qofkii dhalay wanaagsanayn kan uu dhalay adduunyo waa siin karaa laakiin camal uma tari karo marka sideedaba makaanka ama zamaanku ama qofku hadduu wanaagsan yahay qofka wanaagsan buu wax u tari karaa ee qof aan wanaagsanayn goob wanaagsani waxba uma tari karto saas darteed ayaa jireen maka qadiimna ay jirtay haddana ay jirtaa dad iyagoo maka jooga cadaab ku gala dad iyagoo maka jooga ama madiine jooga aan madiine iyo maka waxba u tarin haddaanu isagu camal wanaagsanayn oo shaqo wanaagsan la imi bal waxaan ku aragnay dad badanoo maka jooga oo kacbadaba aan arkin wakhtiyaal badan ama sannado qof baa kuoa toban sana joogay kacbadana ma uyan arag macnaha mana xajin mana cumraysan weeye macnaheeda makana waa joogaa kumana tukan goobtii la yidhi boqol kun oo salaadood baa laga helaa halkiisa marka meeshu wax ma tarto haddii qofku isagu aanu camal wanaagsanayn saas darteed buu nin culimmadii ahay ku yidhi nin ina alarda laa tuqadisu axada inamaa yuqadisu اlinsaana camalu qofka waxaa tahira oo hagaajiyaa ma aha buu yihi meesha u joogo dhulka u jooga dhulku waxba ma daahiriyaan waxna ma wanaajiyaan waxna ma hagaajiyaan qofka darajo ma siiyaane waxaa qofka darajo gaarsiiya oo dahira oo hagaajiya waa camalkiisa marka maalmahaas fadliga badan iyo dhulkaa fadliga badan buu ilaahay subxaana wa tacaala la xiriiriyey maalmahan aan joogno laakiin keligood dadka jooga maka kuma gaar ahaa ee muslimiinta iyo mu'miniintu meel kastoo adduunka ay joogaan waxay la wadaagaan sharafu zamaan waqtigaa fadliga badan waa qof walba iyo wixii uu gashado waa qof walba iyo wixii uu u ku ammaanaysto ama u dhiibto ama uu dhigto weeye nebigan calayhi salaatu wasalaam xagga axaadiista haddeen waxda maalmaha fadligooda wuxuu ku tilmaamay axaadiis ee uu ugu horeeyey xadiis abu daawuud uu wariyey ibnu cabaas radi allahu canhu tacaala uu leeyahay maa min ayaamin alcamal الصaalixu fiihina khayru min hadihi اlayaami اlcashr ma jirto maalmo camalka wanaagsan uu ka fiican yahay oo ka ajar badan yahay oo ka wanaagsan yahay camalka saalixah uu ka wanaagsan yahay in camalkii saalixaabaa sii kala wanaagsan maalmaha iyo waktiyada iyo goobaha intaba uu ku kala wanaagsan yahay marka camalka amaka ku samayso oo wanaagsan uu ka fiican yahay camalka nairobi ku samayso madiina ku samayso uu ka fiican yahay maxaa dhacay meesha goobta a ku samaysay ayaa goob baraka leh oo si gaara ah sharaf u leh camalkeeda saalixaana uu ka fiicnaanaya waqtigana wuu kale fadli badan yahay oo bishii hadday naga dhammaatay dilqicdi ama shawaal eh, shawaalkii ka horreysay camalka aada samaysay oo saalixa ah waxaa ka wanaagsan oo ka darajo weyn tobankan cisho camalka la sameeyaa ka darajo badan iyagoo camalku isku mid ah maalin baad ka soontay shawaal maalinna waxaad ka soontay cashru dilxija labadii maalmood ayaa kala ajar badan oo ilaahay maalmuhu kala fadilay oo fadli u kala yeelay midna waxaa laga yaabaa ajarkeedu inuu noqdo boqol kun midna waxaa laga yaabaa milyoon inuu noqdo milyoon iyo boqol kunna waa kala fogi marka nebigu alay sl sla wuxuu leeyay maa min ayaamin maba jirtaba maalmo maalin qoraxdeed soo baxdo maba jirto oo camalka saalixa ee la sameeya addoonku sameeyaa uu ka wanaagsan yahay maalmahan tobanka ah wuuyi nebigu alay sala slam ee cashara dilxija nin baa marka weydiiyey xoogaa su-aasha dhayaa maalmahaas wax ka fadli badan ma leh markaasuu wuxuu ku yihi jihaadu fii sabiili illah yaa rasuul allah jihaadka qofku u baxo oo ilaahay dartiis uu naftiisi u horayo xataa kama fadli badna miyaa maalmahaas ya ilaan horay bay u ogaayeen oo ajarkood dadka u baxaha jihaadka ayaa nin baa wuxuu ka dambeeyey qoladii uu raaci lahaay oo jihaadka ula bixi lahaa buu maalin kadib maray maalin buu kadib dhacay isagu iyagiiba maalin ka horreeyoo baxay ciidankii marka nabiga alay slat slaam buu soo maray markaasuu wuxuu ku yidhi nimankii maalin bay kaa horreeyeen afar iyo labaatan saac bay kaa horreeyeen hal maalin maalintooda haddaad bilo masaajidkan fadhido oo ku ictikaafto oo habeenkiina salaad ku soo jeedo maalintiina soon ku soo jeedo ya u fadhido ajarkooda subaxnimadii ay baxeen ma gaari kartid buu ku yiri ajarkiisu aada buu u badan yahay jihaadka marka saas darteed buu ninkaasuna saa u weydiiyey nebiga calay slat slam wuxuu yihi wala jihaad maalmahan xataa jihaadka miyay ka fadli badan yihiin markaasuu ku yidhi nebigu calay slat slaam wax gaaraya ma leh walal jihaadna ha noqoto wax gaaraya maalmaha camalka saalixa ma jirto ilaa waxaan ka ahayn buu yihi markaa nin ama qof intuu naftiisii iyo xoolihiisii oo dhan jihaadkii ku galay aan waxba kala soo noqon nafna lama soo noqon xoolana lama soo noqon wax uu gadaal kaga tegayna ma jiraan qofka intaa sameeya hadda waa qof naadir ah waa qof dhif ah weeye wuxuu yidhi kaasoo kaleetaa laga yaabaa inuu la mid noqdo yaa marka waa maalmo aad iyo aad fadligoodu uu yahay sida aayadahaasaan ku aragno xadiiskaana uu noo tilmaamayo waxaa soo haray maxaa looga faa'iidaysan karaa maalmahaas fadliga sidaa u badan leh oo haddana kooban tiradoodu waa wax tirsan kow iyo laba iyo saddex iyo afar baa dheh waa toban maalmood weliba maalinta tobnaad waa ciid oo iyadu soom ma laha laakiin acmaal kaloo wanaagsan bay leedahay tobankaa maalmood ee fadliga badan ee tirsan ayaamin macluumaatna ah maalmo cayiman ee tirsan waxaa looga faa'iidaysan karaa waxyaalo badan oo camalka saalixa ah laakiin camalkii saalix ahaan wax ka tilmaan oo maalmahan looga faa'iidaysan karo oo eh, waa maalgashi oo kale meel haddii lagu yidhaahdo wallaahi meel waxaan kuu hayaa hebelow ama heblaayooyin boqol kun haddaad geliso toban malyan aada helayso boqol kun haddaad geliso oo shilin toban malyan baa kaga soo baxaysa toban cisho gudood toban cisho gudood waxaan u malaynayaa nairobi saddexda milyan oo ku nool haddii saa la dhihi lahaa iyagaa isbuuran lahaa oo isdili lahaa oo isku dultuman lahayn isbuuran lahayn faaidada la sheegay faa'iido caadiya maaha maalmaha marka kow horta waxyaalaha ugu wanaagsan oo mar walbana camal saalixa ah oo laysaga baahan yahay ah waxaa ka mid a towbada dadkuna aanay in badan ku baraarugin haddii toobadu mar walba ay fiican tahay oo ilaahay uu yihi watuubuu ila allahi jamiica ayuha lmuminuuna lacalakum tuflixuun oo muminiinta rag iyo dumar ilaahay u toobad keena waman lam yatub fa ulaaika hum aalimuun kuwa aan toobad keenin waa kuwa aalimiina naftooda dulmiyey oo nebigu calayhi salaat slaam uu leeyahay ya ayuha الnaas tuubuu ilى اllah fainii atuubu ilى اllahi waastaqfiru fi اlyowmi akara min sabciina mara wardadyahow ilaahay u toobad keena oo ilaahay istikfaar weydiista maalintii halkii maalin toddobaatan goor ka badan baan ilaahay anigu toobad keena u leeyay nebigu alay sala slam oo u leeyay cabdillahi bn cabdillaas majlis keliya ayaanu u tirin jirnay nebiga calayh sala slam hal meel oo aanu fadhiisanay boqol jeer ka badan isagoona astaqfir اllah waatuubu ilayhi marka waxa ugu wanaagsan horta ko waxa weeye toobada in la badiyo oo ilaahay loogula dhowaado oo maalmaha fursadaada looga faa'iidaysto maalin walba ilaahay subxaanah wa tacaala toobadkeen dhab ah oo wixii dembi aan ku jirnay wixii dhibaato aan soo maraynay wixii mile maalmaha sanadkiibay marku soo marayaan sida ramadaanka sida leylatulqadriga sida ayaamaha cashra ee ramadaanka ayay iyaduna sanadkii marku soo maraysa marka waa fursad weeye fursadda in toobada looga faaiideysto waa qodobka koowaad oo toobada la badiyo salaadaha markaan tukanno wakhtiyada kale oo habeenkii iyo maalintiiba ilaahay subxaanahu watacaala tooba dhabah oo saadiq ah oo nasuux ah yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbata nasuuxan toobad daacadnimo leh oo qalbiga kusoo kooxda buu leey ilaahay toobadkanu dembigii aad kaga tegaysaan mar dambe inaydinaan ku noqonna goos go-aansanaysaan kana qoomamaynaysaan wixii hore aada samayseen dee xan ahayd dembi ahayd wax kale ahayd ilaahayna yakfiru dunuuba jamiican ilaahay subxaana wa tacaala taa'ibiintana waa jecel yahay marka towbada horta aan uga faa'iidaysano qodobka labaad waxa weeye ee nawaafisha acmaasha nawaafisha ah ee salaadu ay ugu horeyso salaadu mar walba waa camalka cibaadada ilaahay ugu jecel yahay ee addoomihiisa uu ku waajibiyey mu'miniinta ah laga soo bilaabo nebi nuux iyo aadam ilaa nebi maxamed calayhi salaam lagu soo waajibiyey marna aan laga tegin waxyaalo kale shareecada kula duwanaayeen laakiin salaad had iyo jeer nebi walba shareecadiisa way ku jirta in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo tukado loo sujuudo loo rukuuco yaa maryamu qunutii lirabbiki wasjudii warkacii maca araakiciin ilaahay baa subxaana wa tacaala ku leh marka acmaasha nawaafisha salaadaha faralka ahna in la hagaajiyo oo maalmahan lagu dadaalo waqtigeeda salaada in lagu tukado salaatu calaa waqtiha waa afdal lcamal laakiin bani aadamka waxbaa mashquulinaya acmaal adduunyaa mashquulinaysa waxaa la rabaa in laysku dayo in maalmahaas la toosiyo salaada oo waqtigeeda lagu toosiyo sidoo kalena salaadaha nawaafisha ah la badsado waayo sajdo kasta oo ilaahay aada u sujuudo yaa sajdo kasta halkii sujuud ilaahay dembina waa kaaga dhimayaa darajana korbu kugu qaadaya marka in la badiyo rukuucdiiyo sujuudda iyo salaada nawaafisha ah walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafil xataa uxibahu ilaahay uu ku jeclaado qofka nawaafisha oo salaadda ugu horeyso waxaa kale oo looga faa'iidaystaa oo maalmahan camalka saalixa oo nebigu alay sla sheegaya ka mid ah soonkooda soonkooda tobankan cisho sagaalka maalmood oo hore waxaana ugu fadli badan maalinta sagaalaad oo u dambaysa maalinta sagaalaad oo ku dambaysa oo yowmu carafa ah yowmu carafa waa maalinta sagaalaad ee bisha dilxij waa maalinta xujaydu ay taagan yihiin carafa ay taagan yihiin marka dadka kale oo muslimiinta ah oo aan carafa taagnayn ee adduunka intiisa kala joogana waxay kaga qeyb geli karaan maalintaas inay soomaan waxaana ilaahay galladiisa iyo fadligiisa uu ku siiyey iyagana abaalgud sida dadka carafo taagan ilaahay subxaana wa tacaala uugu dambi dhaafayo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala yidhi kuwa aan carafo taagnayn hadday maalintaas soomaan sanadkii hore dembigooda iyo sanad soo socda dembigiisa inaan u dhaafay uu leeyahy laba sano laba sano marka maalinta ugu muhiimsan weeye sagaalkaa cisho ama tobankaa cisho waa maalinta ugu fadli badan yowmu caraf waa maalinta ilaahay ummado badan oo malaayiin muslimiina uu ilaahay naarta ka xoray maalinta shaydaanku uu aada u dullaysan yahay oo maaragtay uu aada u jabsan yahay oo u jabay oo wuxuu soo liisaayey sanado dhan baa hal mar burburaya oo hal bacaad lagu lisay noqonay marka soonka maalmahan wuu fadli badan yahay intii uu qofku ka awoodo ma aha waajib waa camal isagu uu ka faa'iidaysanayo oo ilaahay ajar badan ku siinayo marka hadduu sagaalkaba soomi karo way fiican tahay haddii uu ayaamo ka mida maalin intuu soomo maalin afuro way fiican tahay haddii uu dhowr beri saddex beri ka soomo way fiican tahay haddii uu wax kale waayo maalinta carafa inuu ku mintido weye halkaa maalin oo sagaalka ayaamood oo la soomayo halkaa maalin ee carab yowmu carafa ugu yaraan inuu taas markaa ku mintido waayo iyada ajarkeeda si gaar ah baa loo qeexay waana maalinta ugu fadli badan waana maalinta ugu muhiimsan soonkeedana la caddeeyey kuwa kale xataa soonkooda si gaar ah looma cadayn laakiin soonku uu fadli badanyay iskiis buu soonku u fadli badanyay qofkii hal maalin ilaahay dartiisa u soomaa buu yihi nebigu calayh sala man saama yowma fii sabiili illaahi baacad allahu baynahu wa bayna annaari sabciina khariifa toddobaatan sano in la socdo ayaa ilaahay naarta kaga fogeeyaa hal maalin wey nin baa weydiiyey oo yidhi camal wanaagsan ii sheeg wuxuu ku yidhi calayka bisoom fa inahu laa cidla lahu soomka oga weye soomka wax la midi ma jiraan aada buu ajir badan yahay ilaahayna subxana wa tacaala bisha ramadaan baa kan yidhi ila soom fa inahu lii wa ana ajzi bihi camalka kale oo dhan waa la yaqaanaa abaalgudkiisa halkii xasanaba toban ilaa toddoba boqol buu ilaahay u laba laabaa ila soom soonka waxaan ka ahayn buu yihi fa inahu lii wa ana ajzi bihi soonka anaa iskale anaana u abaalguday abaalgud gaara ah waay marka marka soonkuna waxyaalaha looga faaidaysan karo ayuu ka mid yahay waxaa kale oo ka mida sadaqada sadaqada iyadana camalka saalixa ah oo maalmahan mar walbaba fiican markii maalmo fiican ay yimaadaanna way kasii ajar badantah way kasii wanaagsan tahay inaad maalmahaas oo kale sida ramadaanka sida cashar lawaakhirkaas oo ramadaanka tobanka u dambaysaas yani bay la mid tahay marka maalmahan oo kaleetana sadaqadu aad bay u fiican tahay fuqarada masaakiinta qaraabada ehelada dadka baahan dadka dhibaataysan dadka deemaysan dadka muslimiinta ah ee dhibka ku jiro waxay noqdaan kuwo kuu dhow noqdaan kuwo kaa fog cidii aada maqasho oo dhib ku jirta waxaasoo dhan ha noqoto lacag ha noqoto dhar ha noqoto cadaan ha noqoto eh, raashin ha noqoto wax kale in maaragtay qofku uu ogaado iyadana waxyaalaha ilaahay subxaana fududeeyey oo looga faa'iidaysto bay ka mid tahay waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka ah aakhirintiisa oo isagana ajarkiisu mar walba uu badan yahay haddana maalmahan uu sii badan yahay intii uu qofka akhrin karo hadduu khatimi karo hadduu laba goor saddex goor hal mar intii ilaahay u qadaro waayo xaraf walba hadda xasanu ku qaadanayo dogtay cashara amhaaliha waxaa ka mida ah dikriga ilaahay iyo tasbiixda iyo takbiirta oo axaadiis gaar abaaba ah sheegaysa oo tilmaamaysa maalmahaas tasbiixsada takbiirsada tahliilsada yani tahliilku laa ilaaha ila allah eh, taxmidu alxamdu lilah takbiirtuna waa allahu akbar markayna iyadana eh, subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah eh, subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar inuu qofku badiyo istikfaarta badiyo carabka ku hayo maalmahaas dikriga ilaahay subxaanah watacaala wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat ayaa loo baahan yahay waxyaalaha looga faa'iidaysanayo waxaa kale oo ka mid ah xiriirinta dadka qaraabada ah gaar ahaan baridintooda weydiintooda su-aashooda waalidiinta gaar ahaan xisaan falkooda iyo wanaajintooda iyo kafarxintooda iyo hagaajintooda iyo hadiyadooda iyo yani acmaal wanaagsan in maaragtay eh, eh, loogu dhowaado ilaahay subxaanahu watacaala oo horay aadan u samayn jirin kugu cusub oo maaragtay aada maalmahaas ajarkeeda aada ku kasbanayso eh, arrimahaasuna arrimaha ugu maaragtay waaweyn bay ka mid tahay waxaa kale oo ka mid ah waxyaalaha tobankan cisho acmaasheeda ka mid ah udxiyada ama yacni qalidda xoolaha la qalo maalinta ciidda ee maalinta tobnaad ilaahay subxana wa tacaala loogu loogu mahadinayo wixii uu nawaafajiyey marka dhiigga in ilaahay dartiis loo daadiyo dhiiggaas la gowraco neefka oo qofku weliba isaga uu gowraco way fiican tahay aaday u fiicantah ilaahay subxaana wa tacaala kan lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaauha walaakin yanaalhu taqwa minkum taqwa laga helaya ilaahay cabsidiisa ayaa adiguna ka helaysaa ilaahayna taasu ka doonayaa oo taqwadaasu kaa rabaa ee dhiiggeeda iyo hilibkeedu ilahay waxba tarima <clears throat> marka xoolaha la qalayo udxiyada iyaduna waa sunna mu-akada sida culimmada jamhuurkoodu ay qabaan culimmadu say u badan madaahibta iyo culimada say u badan yihiin waxaa weeye inay tahay sunno mu-akadah qofkii awoodi karaa u sameeyo haddaanu samayna dembi ma saarna korkiisa ma yacni imaam abuu xaniifa keliya ayaa waajibiya maaragtay inay waajibtahay marka iyaduna waa hal neef hal neef buu ka qali halkaa neehafna naftiisa iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa ama gabadha iyada iyo gurigeeda iyo ehelkeeda uu kaga filaya yujziu can dalik xataa intii guriga kuna nool hadday tihiin walaalihiis iyo walaalaheed iyo maaragtay oo la nool oo guriga kula nool eh, ajarkaas wuu ka gaari wuu ka gudmi marka geela iyo ariga iyo lo-da inta waa laga qali karaa wayna sii kale ajar badan yihiinu geela ugu sareeya looda ku xigta ariga ugu yar nabigu alay salaam markii uu hadyiga waday oo xarabku u soo hadiyeeyey oo hadyi yaba u ahay yani dhowr iyo lixdan geela ah ayuu kligiis gowracay kligiis gowracay markuu madiine joogana yani ku kudciistay yani one weyn oo maaragtay eh, buuran oo shilis ayuu maaragtay ku udxiyeystay marka udxiyadaasuna way wanaagsan tahay qofkii niyeysta marka eh, waxay la gaar qofkii niyeysta inuu xoolo qalo oo udxiyeysto maalinta ciidda ilaa saddexda maalmood oo ka dambaysana way socotahay maalintaas qofkii niyeystaa kow bisha markay bilaabato laga bilaabo waa inaanu jirkiisa wax ka goyn timihiisa cidiyihiisa wixii jirkiisa ah waa inaanu tinna ka jarin cidiyana ka jarin waxba ka jarin ilaa uu ka udxiyeysto ilaa uu udxiyada dhamaysto marka intaas unbaa yani iyadana la xiriirta qofka niyeysta inuu udxiyaysto laga bilaabo bisha koodeeda waa inaanu jirkiisa wax ka qaadin ilaa waqtiga uu ka dhammaado oo maalinta tobnaad uu udxiyaysto markaa kabacdi u banaanta ama wax kaloo ka reebani ma jiraan dadka qaar baa wax ku dardara dhar cusub ma gashan karo iyo barofruun ma marsan karo iyo xinno ma marsan karo iyo howlahaas kuma jiraan waxba kama jiraan waxaa weeye wax ka reebani ma jiraan sidii caadiga ahayd buu yahay waayo qof xarman maaha isagu qofka xarman oo maka jooga oo xajka ku jira ayay ka reeban tahay inuu barafuun isticmaalo sida timaha inuu gooyo hidiyaha inuu juro inuu barafuun isticmaalo inuu reerkiisa la xiriiro ama gabadhay ninka wixii ka dhexay ninkeeda eh, ay ka reeban yihiin Eh, ugaartu ka reeban tahay waxyaalahaasoo dhan waa qofka xajka ku jira ama qofkii banaanka joogay isaga waxba kama reebana laakiin labada qodob keliya ayuu nebigu alay sla slam xadiisku ku tilmaamay wuxuu yihi qofkii udxaysanaya ayuu jirkiisa wax ka qaadin xidiyihiisa iyo timihiisa waxbayuu ka goyn eh, kaasna waa sidaas eh, xoolahaasna waa lagu udxiyaysta alxamdulilah ajar fiican wey waxna wuu ka cuni karaa wuuna sadaqayn karaa inuu sadaqeeyo oo dadka u sadaqeeyo Ehm, masaakiinta iyo ehm, qaraabada iyo dariska iyo intaba ehm, wax ka siiyo sidaasay eh, ku haboon tahay marka arrimahaas aan soo sheegnay oo dhan iyo camalka saalixa guud ahaan camalka saalixa guud ahaan qofkaad caawiso qofkii aad waxun mucaawina gaariga xataa la qabato cisbitaal la tagto u turjumto meel u raacdo dan la qumiso u shafaaco qaado soo booqato soo siyaarato isbitaalka qof jiran kusoo ama gurigiis kusoo booqato kusoo siyaarato waxaasoo dhame camal macruuf aad qof farto oo xumaanaad ku arto tiraada waxaan waa xun iska daa war wanaaggan saan yeel waxaan wanaagsan yeel salaada usoo degdeg camalka saalixa u deg xijaabka sidaas u qaado wanaagga sidaas yeel alamru bilmacruuf nahyi can ilmunkar waxaasoo dhan waa camal saalixa oo furan maalmahaas in aada loogu dadaalo lagu baraarugsanaado saasaa loo baahan yahay ilaahay subxaana wa tacaala hana waafajiyo maalmahaasna kuwa ka faa'iidaysta ilaahay subxaana wa tacaala hanaga dhigo kolley waa la iclaaninayaa caawa waxaa laga iclaanin doonaa kolley sacuudiga maalinta waquufka carabka goormay noqonaysaa bishu caawa ma soo gashay mase maya maanta sagaal iy labaatan bay ahayd bisha dilqacda maanta waa khamiisa ah beri oo jimcaha markaa haddii bishu ay sagaal labaatan ku dhammaatay oo la arkana beri kow bay noqonaysa haddii ay bishii la dhammaystirayo bishii aan la arag oo bisha markaa beri la dhammaystirayo dilqicdana saa dambe ayay markaa kow noqonaysaa sabtida ayay kow noqonaysaa wixii ka dambeeyaad sagaalkaaga cisho tirsanaysa carafana maalinteeda waa la yaqaana oo maalinta dadku carafo taagan yihiin ayuu qofku ku aqoonsanayaa maalinta ciiddana waa maalinta ka dambaysa ilaahay subxaana wa tacaala towfiiqda hana waafajiyo khayrkana hanagu sugo ilaahay camal saalixa maalmahan hana waafajiyo annaga iyo halkayna iyo waalidiintayaba allah noo dambi dhaafo kuwa khayrka isugu yimaada had jeerba allah naga dhigo meelaha khayrka ku yimaada ee ka qayb galaan allah naga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala maalmahan faadilka nagu soo foodle fadligooda allahna siiyo dembigeennana allaha dhaafo ilaahay subxaanahu watacaala ajar iyo janno ilaahay subxaanahu watacaala maalmaha nagu siiyo ilaahay subxaana watacaala duriyaddan iyo duriyadda muslimiinta ahba ilaahay subxana watacaala hanuuniyo ilaahay ha islaaxiyo qalbigooda iimaanka allah ku sharaxo ilaahay qalbigooda iimaanka ha ku sharaxo xumaantana allah ka reebo waalidiinteen hooyooyinkan iyo abayaasheenba allah u naxariisto kuwa noolna ilaahay caafimaad iyo cimri saalix ha siiyo kuwii dhintana ilaahay qabrigooda ha nuuriyo darajadoodana kor allaha u qaado ilaahay subxaanah wa tacaala naartaa ka xijaabo jannadiisana allaha geliyo ilaahay subxana wa tacaala annaga iyo ehelkeenna iyo intaan jecelnahay iyo waalidiinta iyo duriyadeenna iyo asxaabteenna iyo qaaribteennaba jannada allah hanagu kulmiyo ilaahay jannadiisa hanagu kulmiyo ilaahay subxana wa tacaala jannadiisa hanagu kulmiyo ilaahay subxaana wa naartiisana allah naga xijaabo ilahay naartiisa hanaga xijaabo ilahay naartiisa hanaga xijaabo caafimaad allahna siiyo camal saalix allahnagu irsaaqo qofka muslimta ee xanuunsan ilaahay caafimaad ha siiyo intii xanuunsan caafimaad allaha siiyo intii dhiban dhibka allaha ka qaado intii dhibatay allah u naxariisto qabrigooda allah u waasiciyo allah u muuriyo annagana ilaahay subxana wa tacaala khaatimo wanaagsan ha noogu khatimo ilahay khaatimo wanaagsan ha noogu khatimo dembigeennana allaha dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala khayr addunya khayr aakhira waa allahana siiyo ilaahay ummadda faraj iyo khayr allaha u furo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan muslimiintana guud ahaan allah faraju furo wixii dhibana allah ka hayo khayr iyo barwaaqana allah u furo dhulkoodana nabadgelya allah uga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala kuwa khiyaartana talada allah ugu dhiibo wixii ardaalana ilaahay ha ka kaafiyo khayrkana allahna waafajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa allah noogu deeqo dembigeena allah naga dhaafo naga maydho aamiin sal allahu calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbi ajmaciin jasakum allahu khayra